alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamadi wcla ali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbaala calayna wاgfir lana wliwaalidina walilmu'miniina wlmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jirray tafsiiru suurati lbaqara ayaynu ku soo jirray waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala aayadda laba boqol lixdan iyo afar ee min suurati albaqara qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tubطiluu sadaqaatikum bilmani waaladaa kaaladii yunfiqu maalahu ri'a'a annaasi walaa yu'minu biاllahi walyowmi alaakhir allah waxau yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow laa tubtiluu ha burinina sadaqaatikum sadaqooyinkiinna yacnii ajarka sadaqooyinkiinna ha burinina bilmanni manna sheegad ama tar sheegad iyo niqid ha ku burinina waaladaa dhibaato aad dhibaataysaan kaa wax siiseen ha ku burinina aad dhibtaan kaaladii yunfiqu maalahu ri'aa'a annaas ay ibtaalan ka ibtaali alladii burin la mida burinta kii yacni markaa ibtaalan ka ibtaali nafaqati aladii kii waxbixintiisa burintiisa burin la mida ha ku burinina yunfiqu maalahu ri'aa'a annaas bixinaayay xoolihiisa ri'aa'a annaasi istus dadka uu istusaayo aawadeed u bixinaayey ama ri'aa'a annaasi ay muraa'iyan linnaasi xaaluu dadka istusaayo wax bixinaayey waxa bannaan ri'aa'a inaad mafcuulu lahu ka dhigto iyo inaad xaal ka dhigto walaa yu'minu billaah wuu wax bixinayay xaaluu dadka istusaayo walaa yuminu aanu rumaynayna walxaal laa yuminu aanu rumaynayna billaahi allah aanu rumaynayn walyowmi alaakhiri maalinta dambe oo qiyaamada ana aanu rumaynayn ayuu wax bixinayay ama caatifo laga dhigoo la yidhaahdo wuxuu wax bixinayey yunfiqu maalahu ri'aa'a annaas xaaluu dadka istusaayo ayuu wax bixinayay walaa yu'minu mana rumaynayn oo silatul jumlada ay ku cadfan tahay billaahi allahna ma rumaynayn walyowmi alaakhiri maalinta dambe oo qiyaamada ana ma rumaynayn famahaluhu ka mahali safwaanin calayhi turaab famahaluhu yacni tusaalihiisu ka mahali safwaanin waa sidii dhagax sallaxa tusaalihiisoo kale dhagaxa sallaxa ahoo calayhi turaabun korkiisa ay ku sugan tahay ciidi ku sugan tahay ama camuudi ku sugan tahay jumlada calayhi turaabun sifo waxay ka tahay safwaanka fa asaabahu uu haleelay safwaankii waabilun roob weyn uu haleelay fa tarakahu uu ka yeelay saldan mid waxa weeye sisiba uu ka yeelo taraka la yidhaha waa bimacnaa sayara ama tarakada aada u dayso kii tegista ahayd fa taraka uu kaga tegey uu ka tegay roobku saldan xaal yahay ay sulban amlasa mid waxa weeye adag oo yacni sisiba yacni xaal uu yahay uu kaga tegey yacni sidaa ku yacni isagoo baaqi ku a ah ka tegey oo dhagixii ciiddu saarayd marka roob weyni helo dee ciiddii wuu ka kaxaynayaa waana xalayaa marka wuxuu noqonayaa dhagax aan waxba saarayn laa yaqdiruuna calaa shayin mima kasabuu laa yaqdiruuna ma karayaano ma awoodayaan calaa shayin waxba ma awoodayaan mima kasabuu ay min aladii kasabuuh waxay kasbadeen waxay ka awoodi karaan ma jiro waxba ka heli maayaan ama mima kasabuu ay min kasbihim maadallaha wa mawsuul ama waa masdariyu wallaahu allah laa yahdii ma hanuuninayo alqawma alkaafiriina duulka gaaladaa ah, ilaahay ma hanuuninayo aayaddan allah wuxuu inoogu sheegayaa sadaqaadka in ajarkooda la ilaashado aan la yskaga ciyaarin oo saynu hore u soo sheegnay waxay leeyihiin sadaqaadku shuruudun saabiqa wa mubdilaatun laaxiqa shardiyaal ka hormaraa waa jiraan sida acmaasha kale saalixaaba shardiyo uga horreeya ay jiraan oo ikhlaasku ka mid yahay oo iimaanku ka mid yahay oo mutaabacadu ka mid tahay shuruudo siyaadoo sadaqaadku ay leeyihiinna waa jirtaa waxaa ka mida inuu maal tayib oo yahay in allaha tayibun laa yaqbalu ilaa tayiba aayadaha soo socdana waynu ku sii sharxi doonnaa walaa tayamamu alkhabiisa minhu tunfiquuna walastum biaakhidihi ilaa an tuqhmiduu fiih ayibaadkana waa lagu qeydey waxa la bixinaayo anfiquu min ayibaati maa kasabtum mima akhrajna lakum min alard marka waxaa la baxsanayaa oo la sadaqadaysanayo rabbi la doonayo in loogu dhowaado ajar lagaga helaa waa inuu yahay maal xalaala waa inuu yahay ee hadday noqoto waxa la baxsaday xaaraan ay noqoto dee wax ajaroo laga helayaa ma jiro waa jirtaa maalka xaaraanta ee xaaraan qofka ku soo galay hadduu qofku isu dhaafinayo toobadkeen oo shuruuddii kale toobadda la yimi oo niyatu takhallus uu u jeedo uu xaaraanta ka takhalluso isdhaafiyo toobadkeenkiiyo takhalluska ajar waa ka helayaa laakiin ajarkii sadaqadda maya ajarka sadaqadda marnaba yeelan maayo yani shayga sadaqadda ah ee allah aqbalaya waa inay tahay tayiba maal tayiba waa inuu yahay ina allaha tayibun laa yaqbalu ila tayiba ilaahay waa tayib waxaan tayib ahayn oo xalaal ahayna ilaahay ma aqbalo amunfiqat alaytaami min kaddi farjiha lakil weylu laa tazni walaa tasaddaqii hadday noqoto waxaa la baxsanayaa xaaraan noqoto yacni waxa weeye wax markaa qurbo lagu helayaa ma jiro walow haba yidhaahdo qofku wanaag baan uga jeeday ha yidhaahdo marka shuruudo ka horreeyaa jira wa kadalika mubdilaat laaxiqaa jirta waxyaalo ka daba tegi kara sadaqadoo burinayaa jira waxaa ka mida manna sheegadkaa ka mida horena waa uga hadallo oo dersigii inoogu dambeeyey waxaynu sheegnay mannaanku inuu ka mid yahay dembiyada waaweyn kuwa la yimi almannu min kabaa'iri dunuub manna sheegadku wuxuu ka mid yahay dembiyada kabaa'irtee waaweyn ayuu ka mid yahay xadiiskii sheegayana waynu tilmaannay salaasatun laa yukallimuhum allahu walaa yanduru ilayhim walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim waxaana ka mid ah waxaa kaloo jirta mannigu waa burinayaa sadaqadii waa burinayaa aayadduna waaba ku caddahay laa tubtiluu sadaqaatikum bilmanni waalada lama odhan laa tamunnuu walaa tu'duu waayo cibaaradan baa ka xoog badan oo ka yacni markaa xeeldheeraansho badan hadihi ablaq laa tubtiluu sadaqaatikum bilmanni waalada nahyigiina way koobsanaysaa macno kaloo ziyaado way faa'iidaynaysaa oo sadaqadda ajarkeediiba inuu baabba'ayana waa faa'iidaynaysaa sadaqada ajarkeeduba inuu baaba'ayo waa faa'iidaynaysaa marka horena sadaqadda marka la bixinayo waa in allah dartii loo bixiyaa ha ah, lagugu abaalgudo ha ah, lagugu abaal hayo ha lagugu ammaano muraadku qofku uga jeedo waa inaynay ahayn hadduu riyaa iyo istus uga jeedo iyo ammaandoon wax alla wax ajara uu ka helayaa ma jiro bale waa ku dambaabayo dembi weyn oo kabaa'iru ka xambaaranaya ya yacni shirkul asarkii bay noqonaysa akhwafu maa akhaafu calaykum ashirku alasqar yacni waxaan idinka baqaayo waxaan idinku baqasho badanahay baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam shirkiga ka weyn ka yar kaasaan waxaan idinka baqo aan idinku baqasho badanaho idinku cabsi badanaho haddamaaragta waxaanu ku fasiray nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yahay alriyaa istuska inuu yahay taasuu ku fasira marka istuska waa in aad laysaga jiraa istuska waxay culammadu yidhaahdeen waxaa markaa riyaa la yidhaahdaa wa idhaaru alcibaadati liyaraahu nnaasu fayaxmaduunahu calayha tacriifkeedu waa saas tacriifkiisu cibaadadii buu muujinayaa qofku wuxuu u muujinayaa liyaraahu nnaasu si ay dadku u arkaan daraaddeed fayaxmaduunahu calayha dabeedna ay ku ammaanaan ammaandoon weeyi muujin kastoo qofku cibaadada muujiyo oo dadka is yidhaahdo tus cibaadada riyaa wada noqon mayso oo mar buu uga jeedi karaa dadkii inuu uga jeedo inuu markaa khayrkii u horraan qaadayo inuu baraayo markaas sida cibaadada loo samaynayo yacni markaa inuu baraayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waqhtiyada qaarkood buu mimbarka korkiisa ku tukaday oo saxaabada ku tujiyey markaasaa marka uu sujuudayana mimbarka waa ka soo degayo mimbarka hoostiisu ku sujuudayey marka kalena wuxuu korayay mimbarka mimbarkiisuna ma dheerayn dabeedna marka isagoo ku taagan mimbarka ayuu markaa yacni markaa ku tukanayey oo ku rukuucayey oo rukuucda ka toosayey sujuudda markay gaadho ayuu dib uga soo gurinayay markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam innamaa sanactu haada lita'tamuu bii walitacallamuu salaatii waxaan sidaa u yeelay oo qura si ay igu dayataan salaadaydana u barataan tacliim buu nebigu uga jeeday uu baraayo inay ku ammaanaan muraadkiisu ma ahay marka qaybta koowaad oo ah idhaaruulcibaadati liyaraahu nnaas intaasi ma aha markaysagaa meesha yacni dhibtu ku xidhan tahay ee hadduu markaa cibaadada muujinaayo u muujinayo si uu markaa dadku arkaan dabadna ay ugu daydaan oo u horaan qaado ama cibaadada uu u baro sida loo samaynaayo riyaagii ma noqonayso laa maxduura fiiha waa shay wanaagsan laakiin haddii looga jeedo ha kugu ammaanaan oo ammaan doon ay tahay iyo magac doon waxay noqonaysaa riyaa bay noqonaysaa waana shirku lasqar camalkaasina waa buraya wuxuuna ka mid yahay min kabaa'ir dunuub dembiyada kuwooda waaweyn buu ka mid yahay riyaaguna wuxuu ka mid yahay min akhlaaqi almunaafiqiin munaafiqiinta akhlaaqdooda iyo dhaqamadooda ayuu riyaagu ka mid yahay mu'miniintu wax ka mida waa ka dhici karaan riyaaga laakiin munaafiqiinta camalkoodoo dhammi riyaagaasu ku dhisan yihi hadday tahay iqraarka shahaadateynka ay qirayaan hadday tahay salaadda ay tukanayaan wax alla waxay samaynayaan ilaahay dartii ugama jeedaane i arkaay i maqlaay bay uga jeedaan ya yacni markaa saasay uga jeedaan marka riyaaga nifaaqa ah wuxuu noqonayaa noocaasi riyaa ulakbar wuxuu noqonayaa shirkul akbar buu noqonaya asqar noqon maa laakiin ruuxa muuminka haddii riyaa ka dhaco wuxuu kaga dhici karaa ama sifada cibaadada wax ku saabsan ama cibaadaadka nafcigoodu mutacadiga yahoo dadka u tallaabayo wax ka miduu kaga dhici karaa sida sadaqadda iyo yacni markaa zakawaadka iyo ashyaadaasoo kale yacni markaa sida jihaadka iyo ashyaadaasoo kale u geli karaa laakiin ruux muumina iqraarka shahaadateynka uu qiraayo inuu riyaa'an u qiro marka horeba muumin suuragal aha wakadaa salaadda uu tukanaayo asalka salaadaba imaatinka uu la imanayo inuu wuxuu u soo kacee u tukanayaaba ay tahay i arkaay i maqlaay iyo ha lagugu ammaano qof muumina kama dhici karto laakiin sifada cibaadadaay ku dhici kartaa sifada cibaadada waa maxay qofkiibaa wuxuu u soo kacay ilaahay dartii inuu u tukado salaaddii markii uu yimi ama galay ayuu wuxuu arkay cid uu qadarinayo arkaysa markaasuu salaaddii wanwanaajiyey oo sii siyaadiyey oo sunnayaasha marka waxaan yani yacni aanu wakhtiyada qaarkood samayn lahayn u dheereeyey marka sifaduu ku dhacee asalka kuma dhicin sifatu lcibaada ayuu ku dhacay riyaagu yani ka noocaasa noqonaya shirkul asqar noqonaya wakadaa sadaqaadka iyo jihaadka iyo ashyaadaasoo kale hadduu markaysa markaa galana waxuu noqonayaa shirkul asqarkiibuu noqonaya shirkul asqarkii ayuu noqonaya laakiin wuxuu salaadaba u tukanaya hadday tahay liriyaa lowlaa haddaanu dadka istusi lahayna aanu tukan lahayn kaasi waa munaafiq weeye gaal ah ayuu markaa noqonayaa baatinka kaafirka ah ayuunbuu noqonaya siday culammadu marka waxa taxqiijiyeen waayo dee sujuudda uu la imanayo ilaahay keyrkiibu ula imanaya allah dartiiba ulama iman marka masaladii taariku salaadoo keliya maaha waxa lagu haystaa waa ka ziyaado cibaada likhayr illah bay meesha soo gashay sujuudan inuu u samaynaayo yani marka likhayr illah haakada marka allah wuxuu inoo sheegayaa sadaqaadkii inay ku burayaan mana sheegadkiiyo dhibaataynta qofkii la dhibo yani hooyo ku go inay ku burayso sadaqaadka ajarkoodii ku baaba'ayaan siday ugu burayaan istusnimada yacni riyaaga lagula yimaado ya kii aan camalba u baaqi ahayne iimaanna aan lahayn ee munaafiq ahaa ee muraa'aatu naas u jeeday dadka inuu istuso ayaa lagu matelay inuu kaa la mid yahay burintiisu burintaa inay la mid hmm. masal kalaa laynoo sheegay famasalhu kamasali safwaanin calayhi turaabun fa asaabahu waabilun fatarakahu saldaa wuxuu tusaale ahaan la mid yahay dhagax weyna oo sallaxa oo ciidi kor saaran tahay oo deedna roob weyni intuu yimi ciiddii oo dhan uu ka xaadhay oo biyihii ay ka maydheen ya yacni sidaa markaa kaas dhagaxa korkiisa aan waxba ugu hadhsanayn baan camalkiisi isagana waxba ugu hadhay waa tashbiihu yani macquulin bimaxsuusin markaysaga weeye shay macquuloo la caqliyaynayo ayaa lagu shabahayaa shay maxsuusa lagu shabahaya ya ujuurtii haybiga ahayd waxaa lagu matelay shaygan maxsuuskee xawaasta lagu arkaayo laa yaqdiruuna calaa shayin mima kasabuu yacni waxay kasbadeen wax ka mida ma karayaano waxba kama helayaan eber wallaahu laa yahdi alqawma alkaafiriin allahna duulka gaalada ma hanuuninayo waxaa jira gaalo badan oo ilaahay soo hanuuniyo oo islaama marka maxaa laga jawaabayaa aayaddan sawtan ilaahay uu yidhi wallahu laa yahdi alqawma alkaafiriin ilaahay duulka gaalada hanuunin maayo jawaabtu waxay tahay waxaa loo jeedaa kuwa gaalada oo ilaahay ogaa inaanay soo hanuuni doonin ee gaalnimadaa ku dhimanayaan waa kuwa kelmaddii ku waajibtay kuwaasaanu ilaahay hanuuninayn baa loo jeedaa siduu allahba uu yidhi ina aladiina xaqat calayhim kalimatu rabbika laa yu'minuun walow jaa'athum kullu aayatin xataa yaraw alcadaaba alaliim kuwii korkooda ay ku waajibtay kelmadda rabbiga ma rumaynayaan marka gaalada kelmadda ilaahay ku waajibtay oo ah marka waxa weeye kuwaan islaamayn oo hanuuni doonin kuwaas ma rumaynayaan allahna ma hanuuninayo gaalnimaday ku dhimanayaan hadday aayad kastaa u timaado rumayn maayaan yacni waxa weeye waxay ku baaqi noqonayaan kufrigaasay ku baaqi noqonayaan ilaa aakhiro cadaabka ay arkaan marka ay cadaabka aakhira arkaanna dee towbadii uma fura xaaladdaasi waxay noqonaysaa wakhtigii rumayntu anfacaysay ee waa tagta allah waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow laa tubtiluu sadaqaatikum bilmanni waaladaa laa tubtiluu ha burinina sadaqaatikum ay ujuurahaa ajaradeeda ha burinina waa min baabi xadfi lmudaaf ujuura sadaqaatikum baa macnuhu u dhacaya sadaqooyinkiinnu ajaraday leeyihiin ha burinina bilmanni manna sheegadoo tar sheegad ah ha ku burinina waladaa dhibaatana ha ku burinina qofkaa wax siiseen ha dhibaataysaan ibtaalan kaladii burin la mida kaladii ay ka ibtaali nafaqati ladii waxbixinta kii buristiisa la mida yacni markaa wixiisu bure yunfiqu maalahu bixinayay xoolihiisa ri'aa'a annaasi ay muraa'iyan lahum xaaluu dadka istusaayo wax bixinaayay walaa yu'minu billaah walaa yu'minu aan rumaynaynna billaahi allahna aan rumaynayn walyowmi alaakhiri maalinta dambaan maalini ka dambayn waa yowmu alqiyaame eh iyadana aan rumaynaynin wa huwa almunaafiq waa munaafiqa marka iimaan inaba ma leh camalka uu samaynayaana wuxuu ku dhisan yahay riyaa awal w aakhir ka masali safwaan famasaluhu kaa tusaalihiisu ka masali safwaanin dhagax markaa sallaxaa tusaalihiisoo kale ayuu la mid yahay xajarin amlasa dhagax sisiba ama sallaxa yacni tusaalihiisoo kaleu la mid yahay dhagaxaa sisibta ah oo calayhi turaabun korkiisa ay ku sugan tahay ciidi ku sugan tahay fa asaabahu dhagaxa uu helay waabilun roob weyni uu helay matarun shadiidun roob weyn uu helay fatarakahu saldaa fatarakahu ay fasayarahu uu ka yeelay saldan yacni mid waxa weeye adagoo markaas sisiba uu ka yeelay sulban amlasa laa shaya calayh sulban mid adag uu ka yeelay eh, amlasa oo sisib ah oo laa shaya calayhi korkiisa aan waxba saarayn ama fataraka uu ka tegey roobkii wuxuu ka qaado ka tegey saldan xaaluu yahay markaa yacni sisib aan waxba saarayn markaa sidaa dhagaxa korkiisa aan waxba ugu baaqi ahayn ayaa kanna wuxuu markaa bixinayay wax uga baaqiya aynay ah jirin wax uga hadhayo ajara uu ka helaya aynay jirin eber laa yaqdiruuna calaa shayin mima kasabuu laa yaqdiruuna ma karayaan istinaafu libayaani masal lmunaafiqi lmunfiqi ri'aa'a annaas waa hadal la bilaabanaayo istinaafku waa marka hadal cusub la bilaabanaya la yidhahdaa istinaafkana waxaa loo qaybiyaa laba qaybood baa loo qaybiyaayoo istinaaf naxwi iyo istinaaf balaaqi istinaafun naxwiyun iyo istinaafun balaaqiyun baa loo qaybiyaa istinaafka balaaqiga ah su'aal qarsoon waa ka lagaga jawaabayo ayaa waxaa la yidhaahdaa isti'naaf balaaqi baa la yidhahdaa ama bayaani istinaafka naxwiguna waa jublada marka waxaa la bilowday ee aan marka hadalkii ka horreeyey aan xidhiidh la lahayn waxba su'aal qarsoon oo loo qadarayaana ayna jirin muxuu yidhi ma hadduu saa yidhi wuxuu u hadduu su-aasha qadaray wuxuu u istinaaf marka inuu yahay balaaqi ah ama bayaani ah balaaqi iyo bayaani waa islaal marka marka ma-aalkiisu muxuu noqonayaa calaa hada waxay noqonaysaa su-aasha hadduu qadaray yacni istinaafkii balaaqiga ahaa ama bayaaniga ah buu noqonaya ka naxwiga ah waxba su-aal qadaran yacni markaa lama maray laakiin bacdi waxay mareen inuu istinaaf naxwiya yahay fadfari oo kale wuxuu marayaa istinaaf naxwi inuu yahay buu maraya alkhabu sahlun istinaafu libayaani maali lmunaafiqi lmunfiqi ria annaas waa bilow la bilaabanaayo libayaani maali lmunaafiqi munaafiqa tusaalihiisa caddaynta la caddaynaayo la bilaabanaayo munaafiqaasoo almunfiqi baxsaday xoolaha ri'aa'a annaasi xaaluu dadka istusaayo baxsaday ama istusu dadka istusayo daraaddeed u baxsaday wa jumica adamiiru biictibaari macna aladii wa jumica waa la jamciyey addamiiru damiirka wuxuu u jeedaa waawu damiirku ka tilmaamaya laa yaqdiruuna eh biictibaari macna aladii alladii macnaheeda iyadoo la eegaayo alladii baa laba ictibaar leho xagga lafdiga haddii laga eego mufrad bay ka tahay xagga macna haddii laga eegana cumuum bay faa'iidaynaysaayo dee jamac bay ka tahay marka biictibaari ilmacnaa waxay noqonaysaa marka waxaa jamac marka saasaa loo jabciyey laa yaqdiruuna calaa shayin mima kasabuu ma karayaan ma awoodayaan calaa shayin waxba ma awoodayaan mimaa kasabuu shaygaasoo mimaa kasabuu ay min aladii kasabuuhu waxay kasbadeen ka mida ma karayaan oo ma helayaan kasabuu bimacnaa camiluu ay sameeyeen ay laa yajiduuna lahu sawaaban wax ajara u heli maayaan fi laakhirati aakhiro gudaheeda kama laa yuujadu cala safwaani shayun min alturaabi aladii kaana calayh sidaan looga helayn cala safwaani dhagaxa sallaxaa ama sisibtaa korkiisa aan looga helayn shay un waxba aan looga helayn min aturaabi wax camuuda aan looga helayn alladii kaasoo ciidda ahoo kaana calayhi korkiisa ku sugnaan jiray intaan roobka ku iman liidhaabi almatari lahu inuu roobku tegsiiyey daraaddeed baan looga helayn dhagaxa sisibtaa korkiisa wax ciidoo saaran aan looga helayn saasoo kalea isaguna wax sawaab iyo wax ajar ah aakhiro aan uga helayn wuxuu baxsaday kaa istusnimada u bixiyey wallaahu allah laa yahdi ma hanuuninayo alqowma alkaafiriina duulka gaaladaa hanuunin maayo kuwu ilaahay ogaa inay gaalnimo ku dhimanayaan ma soo hanuuninayo islaamnimada kuma soo celinayo oo yacni islaamnimada ma waafajinayo cidduu ku ogaa inay gaalnimo ku dhimanayaan wamahalu aladiina yunfiquuna amwaalahum ibtiqaa'a mardaati illaahi wa tahbiitan min anfusihim kamahali jannatin birabwatin asaabaha waabil wa mahalu aladiina kuwii tusaalahoodu yunfiquuna baxsanayey amwaalahum xoolahooda baxsanayey ibtiqaa'a mardaati illaah doonisay raalli ahaanshaha ilaahay doonayaan daraaddeed u baxsanayey wa tafbiitan iyo sugis ay sugayaan iimaankooda oo ay xaqiijinayaan aawadeed u baxsanayay min anfusihim xagga nafahooda ay ka sugayaan oo ka xaqiijinayaan kamasali janna waxaa bannaan ibtiqaa'a inaad markaa mafcuulu lahu u laqbayso wana sida fiican wa tahbiitana ku cadfanna waa saas leeg ma raacays xaal inaad ka dhigtaana waa kuu bannaanta mubtagiina mardaat allah saasaa markaa macnuhu dhacay ka masali jannatin birabwatin asaabaha waabil ka masali jannatin janna tusaalaheed buu la mid ahaaday beer tusaalaheed ama sifadeed oo kaluu la mid ahaaday beertaasoo birabwatin meel sarrayso burca ah oo taagan ku sugan beertaasoo asaabaha uu haleelay waabilun roob weyn oo mahiigaani uu haleelay roob weyn oo mahiigaana helay fa aatat waxay bixisay oo siisay ehelkeedii ama saaxiibkeed ukulahaa midhaheedii bay siisay dicfayni xaalay labalaaban yihiin bay siisay laba jibbaar bay u bixisay fain lam yusibha waabilun faal fain lam yusibha haddaanu haleelin waabilun roog weyn oo mahiigaani haddaanu haleelinna fatallun yacnii ka haleelaya wuxuu noqonayaa roob markaa waxa weeye yacni markaa aan weynayn ee dhexdhexaad ah ama khafiif ah meel carradsana ayay ka beeran beertan iyo ku taallaa meel sarraysa oo carrasan ah, ayay ku taallaa roob weyn hadday heshana laba jibbaar bay markaa waxaa ka soo baxayaa u noqonayaan sida beeraha kale intay bixiyaan haddii roobku mahigaan weyn aanu ahayn ee uu yahay roob dhexdhexaadana markaana waxa weeye waxay soo saaraysaa cunno fiican bay soo saaraysaa oo markaana waxa weye ay keenaysaa marlayba wuu ka faa'iidayaa wallaahu allah bimaa tacmaluuna basiir waxaad samaynaysaan wuxuu u ahaaday mid u arag badan buu ahaaday u ogaal badan waxaana ka dhalanaya uu idinka jasaynaya uu idinka abaalmarinaya masalkii hore wuxuu ku saabsanaa ciddii sadaqaadka shardiyadeedii marka horena aan la imanayn marka dambena burinaysay ama marka horeba aan asal saxan kula imanayn sadaqada iyo sida waxoodu baabba u yihiin oo aynay wax sawaab iyo ajara uga helin oo ay noqonayso inay ku khasaareen oo ku guuldarraysteen oo hantidiiyo maalkiina waa waayayaa manfaco aakhirana ku heli maayo halkii la islahaa waxa weeye waa nin markaa waxa weeye infaaq badan oo sadaqad badan oo waxbixin badan oo dee waxa weye ninkaasi waa dhergey ayaa wuxuu waxay ahaayeen hoosta ka cunan yahay hoostay ka madhnay dadku suwarka iyo muuqaalkay arkayeen laakiin waxay ahayd yacni wax markaa shardigiiba aanu markaa xaasil ahayn saas aawadeed waxay noqonayaan yacni waxaan markaa aakhiro waxba lagu helin bay noqonayaan dhalanteedka kama duwana hadda maaragta haddaba nooca kaleoo ah markaa kii sadaqadda iimaanka iyo ikhlaaska kula yimi bal hadda isaga laftiisa masalkiisu muxuu ka dhigan yahay qur'aanku usluubka ku yimaada waa cajiib waxaa jira amhaal amhaal qur'aan yacni waa nooc gaaray culammadu ka dhigeen masallada qur'aanka ku soo arooray amhaal badan baa qur-aanka ku timid saas aawadee ahlucilmiga qaarkood kutub bay u gaar yeeleen waxaa ka mid a ah alcallaamatu ibnulqayim moxamed ibnu abi bakr ibni ayuub azarci waxa uu leeyahay kitaab ibnu qayim aljawsiya ayuu caan ku yahay waxa uu leeyahay kitaab liha amhaal lqur'aan ou ku sharxayo amhaasha qur'aanka ku timi iyo tusaalayaasha lagu yeelay gaarnimo uga hadlaya waxaa laga soo naqliyey taabiciinta qaarkood inay yidhaahdeen masal amsaasha qur'aanka ka mid a ah haddaan fahmi waayo garan waayo naftaydaan hiifaa oo aan canaantaa waxaanan gartaa inaanan caalimiinta ka mid ahay dadka waxyaqaan inaanan ku jirin baan aqoonsadaa buuli waayo allah baa wuxuu yidhi wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun amsaashaa iyo tusaalayaashaa ma fahmo ma weeleeyo kuwa markaa cilmiga cilmigale wax garanaya mooyaane cid kale weelayn mayso oo fahmi mayso marka amsaasha qur'aanka in la fahmaa waa muhim usluub kastoo dadku wax ku qaadanayaan oo wanaagsan waxbaa loogu sheegay wa masalu aladiina yunfiquuna amwaalahum ibtigaaa mardaati illaahi wa tahbiitan min anfusihim ka masali jannatin birabwatin asaabaha waabil ruuxii haddaba muuminka ahaa ee allah rumeeyey iyo maalinta aakhiro iyo wax kastoo lagu waajibiyey inuu rumeeyo marlabaadkana xoolihii bixiyey oo u bixiyey inuu markaa ilaahay ahaanshiisa helo dad inuu ahaansho kaga helo iyo ammaan inuu kaga helo uma bixin wamasa aladiina yunfiquuna amwaalahum ibtigaaa mardaati illaahi wa tahbiita min anfusihim laba maqsad baa laynoo sheegay labada ujeeddae u bixinayaan waa maxay waxay u bixinayaan raalli ahaanshaha allah inay ku raadinayaan allah raalli ahaanshihiisu waa qaali ya wa ridwaanun min allaahi akbar raalli ahaanshaha ilaahay ayaa weyni badan yani wa ridwaanun baa weliba laga cabbiray waa la nakirey ya culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa wa ridwaanun markii la yidhi qadar yar oo raalli ahaansho ah oo xagga allaah ka ahaaday ayaa addunya bixadaafiriha ka weyn wax walba ka weyn yaa wa qaliilun minka yakfiinii laakin qaliiluka laa yuqaalu lahu qaliilu qaliilun minka yakfiinii in yar oo xaggaaga ka ahaataa igu filan buu yihi makhluuq buu la hadlayaa walaakin qaliiluka laa yuqaalu lahu qaliilu intaada yar in yar ma ah waa wax weyn bal makhluuq buu sidaa ka leeyahay bal raallihaanshaha ilaahay ka war tankiirka e wa ridwaanun min allaahi akbar hadda maaragta ibtiqaa'a mardati illaah raadinay raallihaanshaha ilaahay doonayaan oo raadinayaan daraaddeed u bixinaya ujeeddada labaad waa maxay wa tasbiita min anfusihim iyo sugis nafahooda ka ahaato iimaankoodii ay sugayaan oo xaqiijinayaan asadaqa waa mushtaqa min asidqi sadaqa waxaa laga soo ishtiqaaqay sidqi baa laga soo ishtiqaaqay iimaanku inuu dhab yahay ayaa marka waxa weeye yacni markaa ay xaqiijinaysaa ta kale sugista waxay sugaysaa markaysa waxaan in qofku markuu ilaahay dartii wax u bixiyo aanu ujeeddo kale ka lahayn waxay sababaysaa iimaamka inuu ku sugnaado hadda maarata iimaankii inuu ku sugnaaday u sababaysaa faa'iide ahlucilmiga qaarkood ay sheegeen xadiiska uu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam man nafasa can mu'minin kurbata min kurabi dunya nafasa allahu canhu kurbata min kurabi yowmi alqiyaama ya waman satara musliman satarahu allahu fi dunya walaaakhira waxay yidhaahdeen acmaasha caynkaasa ruuxa hadduu sameeyo isagoo muumin ah ikhlaas daraaddiina u sameeyo waxay sababaysaa khaatimadiisu inay wanaagsanaato waa faa'iida culamada qaarkood ay ku sheegeen xadiiska sharxiisa say uga dariisheen maxay tahay xadiidka sawaabka la ballan qaaday waa sawaab aakhiro man nafasa can mu'minin kurbatan min kurabi iddunya qofka muumin uga farajada kurbo ama dhibaato dhibaatooyinka adduunye ka mida oo bimacnaa iimaan iyo ikhlaas arrinkaasi kaga dhacay dhab ah nafasa allaahu canhu kurbatan min kurabi min kurabi dunya lama odhan nafasa allahu canhu kurbatan min kurabi yowmi alqiyaama yacni kurbo kurbaadka qiyaamada ka mida lagaga faydaa oo lagaga farajadaa waman satara musliman satarahu allahu fi dunya waalaakhira qofkii qof muslima astura ilahay ifya aakhira ayuu astura marka hadday acmaashaasi iimaan iyo ikhlaas ku soo baxdo oo shuruuddu markaa dhammaystirnaayeen waxay sababaysaa iimaankii in waxaasi ay ku sugaan oo u sababaan inuu ku sugnaado si uu sawaabka aakhira u helo oo khaatimadiisu ay wanaagsanaato khaatimadiisu ay wanaagsanaato wa min anfusihim haddamar wanaagga qofku la yimaadee ikhlaaska kula yimaado ee saafiga ahi yacni sugista qofka la sugaya ka qayb qaadamaysa yusabbit allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi alxayaati addunya wa fi alaakhira allah wuxuu ku sugayaa kuwii rumeeyey ya if yo aakhiraba allah hadalka xaqa abuu ku sugaya ifka waa ku sugayaa waa ku dhimanayaa qofkaas aakhirna waa ku sugayaa sugayaayoo qabrigii baa lagu sugayaa liqabrigii qabrigii mas'alatulqabri baa masaa'ilulqabri baa ka dambeeya man rabuka wamaa diinuka waman nabiyuka ya haddaanu qaaf qofku laakiin aanu la iman wax sugaba haddaanu la iman ee uu xumaanuun wadi jiray xumaanun xumaanuu ka shaqayn jiray xumaanuu wadi jiray dee inaan la sololsiin hadalka xaqoo lagu sugin bay u badantay haddamara waxa dhacday dadka qaarkood oo sakaraadayo naftu hayso baa laysidhi kelmaddii towxiidka u laqima markaasaa mar kastoo shahaadada loo laqimo wuxuu ku jawaabaa ama hees qaarkoodna waxaabaa la sheegay inay ku jawaabeen diincay iyo ilaah cay iyo rasuul cay lagu celiyaa ku celiyaa lagu celiyaa ku celiyaa siduu sidii ugu celcelinaya kaga dhacday nafti dakor ya marka waxa weeye asbaabta sabaadka waxaa ka qayb qaadanaya wanaagga qofku la imanayo ayaa ka qayb qaadan marka ruuxa yacnii ikhlaaska iyo iimaanka kula yimi kula bixiyey waxaa masalkiisu ka dhigan yahay beer meel carasana ah oo wanaagsan oo hawo fiican helaysa ciiddu fiican tahay cimiladu fiican tahay yacni ku taalla roob weyne markuu helo midhihi oo labalaaban baa soo baxaya haddii roob markaa mahiigaanoo weyne aanu helin xataa lafteeda si fiican bay markaana u baxaysaa yaanu labalaabnaanbe marka mar walba waa ku intifaacaya mar walba waa ku intifaacaya markaa sida wax loo bixiyo baa sawaabkuna dee markaysaga markaa u kala iyo niyada lagu bixiyey iyo ikhlaaska lagu soo saaray iyo xaaladda la bixiyey yacni kullu daalika ka qayb qaadanayo yacni markaa sida mudaacafada iyo labanlaabku noqonayo allah waxa uu yidhi wamahalu aladiina yunfiquuna amwaalahum ibtiqaa'a mardaati illaah ay wamahalu nafaqaati aladiina kuwii waxay bixiyeen tusaalahoodu yunfiquuna bixinay amwaalahum xoolahooda bixinayay waxaa loo jeedaa wax ka mida bixinaayey muraadku maaha inay kulligood wada bixinayaan ibtiqaa'a mardaati illaahi ay talaba mardaati illaah doonisay raalli ahaanshaha ilaahay doonayaan daraaddeed u bixinaayey wa tahbiitan iyo sugis ay sugayaan iimaankooday xaqiijinayaan aawadeed ama sawaabka sugayaan ama iimaankoodaba sugayaan oo xaqiijinayaan aawadeed u bixinayey tasbiitkaasoo min anfusihim xagga nafahooda ka ahaaday oo xagga nafahooda ay ka sugayeen wa tasbiitan iyo sugis daraaddeed u bixinaayey min anfusihim xagga nafahooda ay ka sugayeen oo ka xaqiijinayeen masdarka laftiisa aad ku tacalluqsayso ama tasbiitkaasoo kaa'ina min anfusihim xagga nafahooda ka ahaaday ay taxqiiqan lisawaabi calayhi xaqiijin ajarka laga ajar siinayo ay xaqiijinayaan daraaddeed u bixinayo bikhilaafi lmunaafiqiina kuwaasoo ka duwan munaafiqiinta ama yani munaafiqiinta khilaafkooda ku sugan aladiina kuwaasoo laa yarjuunahu aan rajaynayn wax sawaab iyo ajara aan rajaynayn liinkaarihim lahu inkaarkay inkirayaan daraaddeed qiyaamada yacni yowmulaakhirka iyo abaalmarintiisa yowmulaakhirka iyo sawaabka gudihiisa dhacayaba ay inkirayeen daraaddeed aan rajaynayn wax sawaaba wa min min waa biqasdi lafdihaa ibtidaa'iyatun waa mid ibtidaa'iya weeyo waxaa laga tilmaamayaa ibtidaa'u alghaaya ayaa laga tilmaamayaa xagga nafahoodu ka soo bilaabmayaa tasbiitkaasi ama xaqiijintaa iyo sugistaasi ka masali jannatin beer tusaalaheedoo kale ama sifadeedoo kaleay la mid ahaatay waxa ay baxsanayaan marka nafaqaad buu qadaray wa masalu nafaqaati aladiina waayo beerta iyo yacni nafaqaadka waxay baxsadeen iyo beerta ayaa la ysku shabbahayaa hmm. eh, laakiin haddii sideeda loo daayo wa wamasalu aladiina ashkhaasta miyaa la mida beerta maya waxaa looga jeedaa waxay baxsanayaan baa la mida sidaas aawadeed buu marka u qadaray nafaqaati aladii nafaqaati u qadar marka kuwa mu'miniinta ah ee ilaahay raalli ahaanshihiisa doonayaa ee er, ah, raalli ahaansho daraaddeed doonis ay doonayaan u bixinayey waxay baxsadeen ee sadaqadaysteen waxay la mid ahaatay kamasali jannatin beer bay la mid ahaatay beertaasoo bustaanin beer bay la mid ahaatay jannadu fasire birabwatin ama birubwatin laba qiraa'a ku jirto ra'du inay godan tahay iyo inay kor dhigan tahay waa laba qiraa'o sabci ah labada wejiba bannaan waana bimacnan birubwatin bidammi ra iyo birabwatin bidammi raa'i wa fatxiha makaanin ay bimakaanin meel ku sugan murtaficin korayso mustawin sima waa meel korraysa oo burco ah oo carrasan ah weeye asaabaha waabilun yacni beertaasoo asaabaha uu haleelay waabilun roob weyn oo mahiigaani u haleelay fa aatat bixisay aata waa bimacnaa acda fa aatat bixisay ay actat bixisay marka laba mafcuul bay qaadanaysaayoo acdaa siday laba mafcuul u qaadato ayaa aatatna ay u qaadanaysaa laba mafcuul ay u qaadanaysa fa aatat waa keentay ha odhan atat bi baa markaa la yidhahda marka laakiin marka la yidhaha aataa la yidhaahdo waxa weye bimacnaa acta wey fa aatat ay fa actat waxay bixisay ukulahaa midhaheedii bay bixisay labadii mafcuul baa mid ahaan la xadfo waxa la xadfay almafcuul alawal fa aatat ahlaha ama saaxibaha ciddii beerta u ehelka ahayd ama u saaxiibka ahayd bay siisay ukulahaa midhaheedii ukulku waa midhaha la cuno bidammi ilkaafi wa sukuuniha waxay ku sugan tahay kaafka godaalkiisa iyo reebitaankiisa ukulahaa iyo uklahaa waa laba qiraa'o sabciya waana bimacnan waa takfiif iyo taqiil takfiif iyo tasqiil weeye waayo xarakadu waa sakiiro sukuunkuna waxa weye waa khafiif samaraha midhaheedii bay bixisay oo siisay markaa cidii beerta u ehelkahayd u saaxiibka ahayd dacfayni xaalay labanlaaban yihiin bay siisay laba jibbaaran yihiin milay maa yuhmiru hayruha waxay bixisay mislay maa kii labanlaabkii eh, bixisay yuhmiru u midheeyo ama midho bixiyo khayruha beertan waxaan ahaynee beeraha kale ah si laba jibaaran bay markaa yani beertii yani markaa u dhashay fain lam yusibha waabilun fatal fain lam yusibha haddaanu haleelin waabilun roob weyn oo mahiigaani haddaanu haleelinna fatallun yacni markaa roob markaa yar oo bimacnaa dhexdhexaad oo khafiifa madarun khafiifu yusiibuha ayaa haliilaya wa yakfiiha waana ku fillaanaya liirtifaacihaa korrayntay korrayso daraaddeed oo roobka dee waxa weeye sida gabaxlaha u da'aya ee aan biyaha badnayn si khafiifu u da da'ayaa waa gabaxle waa ka markaysa markaa aad iyo aad wax u soo saara aad iyo aad ka wax u soo saara weye marka kaas waxa weeye markaa khafiifkee sidaa u daayay bushuclaha ama gabaxlaha ah ayaaba ku fillaanay almacnaa tusmiru wa taskuu kasura almataru amqal macnaha waxaa loo jeedaa macnuu yahay tusmiru waa midhaynaysaa wa taskuu way markaa ziyaadaysaa yacni zakaaga namaagana waa loo isticmaalaa tusmiru waa midhaynaysaa wa taskuu waana markaa siyaadaysa waa kordhaysa kasral mataru roobku ha farabato amqalla ama ha yaraadee fakadaalika saasoo kale u ahaaday nafaqaatu man kii wuxuu bixiyey dukira la sheegay tasku cinda allah waxaa bannaan inaad markaa aad tidhaahdo fakadaalika nafaqaatu man kii nafaqaadkiisiiyo waxa uu bixiyey dukira la sheegay waa kaa allah dartii wax u bixinayee muuminka ahee taskuu cinda allaahi allah agtiisa ayay siyaadaysaa kordhaysaa kobcaysaa kasurat am qallat ha badnaato ama ha yaraato kadalika madkuurka lasoo sheegay xaalay la mid ahaata waayahay ama zakaan kadalik masder aad u qadirto aad ka sibayso wallaahu bimaa tacmaluuna basiir wallahu allah bima tacmaluuna basiir waxaa markaa samaynaysaan wuxuu u ahaaday mid u arag badan ama u ogaal badan fayujaaziikum bihi waa idinka abaalmarinaya basiir laba macnaa loo isticmaalaa arag badnaanta waa loo isticmaalaa basiir bimacnaa in laga tilmaamayo ru'yadii iyo in laga tilmaamayo macna yacni caliim in loga jeedo mawaadicda qaarkood waxay fadilaan culammadu in lagu fasiro macnaha markaa caliim in lagu fasiro bay meelaha qaarkood culammadu fadilaan nooc walba si u soo galo allah waxa uu yidhi ayawaddu axadukum an takuuna lahu jannatun min nakhiilin wa acnaabin tajri min taxtiha alanhaaru lahu fiiha min kulli asamaraati wa asaabahu alkibar ayawaddu axadukum midkiin miyuu jecel yahay an takuuna lahu jannatun inay u sugnaato beeri beertaasoo min nakhiilin gee ah wa acnaabin iyo cinabyaal ah beertaasoo tajrii ay yaacayso ama ay sabaynayso min taxtihaa hoosteeda al anhaaru durdarradu ay sabaynayaan ama ay yaacayaan lahu fiiha min kulli samaraat beertaasoo lahu fiiha ay ugu sugnaadeen kii beerta lahaa min kulli samaraati midho dhammaantood wax ka mida ah ay ugu sugnaadeen wa asaabahu alkibar wa asaabahu alxaal qad asaabahu uu haleelay alkibaru gabowna uu haleelay oo kii beerta lahaana uu gaboobay waxagaba u haleelay walahu duriya walxaal lahu isaga ay u sugan tahay duriyatun tafiiri ay u sugan tahay ama carruuri carruurtaasoo ducafaa'u yacni markaa taag daran bimacnaa waa qaar markaa yaryar oo carruur ah fa asaabahaa icsaarun fiihi naar fa uu haleelay beerta icsaarun dabayl darani ay haleeshay dabayshaasoo fiihi naarun dabna ku sugan yahay oo hanfina koobsanayso faxtaraqat dabeedna beertii ay gubatay yacni sidaasi inay markaa eh, beer noocaasi u sugnaato sidaasna ka noqoto isaguna uu noqdo xaaladdii uu daciifay ee gaboobay oo aanu kasabkii kari karayn carruurtiisina ay yihiin qaar yaryar oo iyo ciise ay yihiin oo aan iyaguna shaqaysan karayn oo waxba qabsan karayn xaaladaasoo kale miyaa jeclaan lahayd qofna ma jeclaadin kadalika yubayinu allahu lakum alaayaati lacallakum tatafakkaruun ay tabyiinan kama kadalik caddayn la mida caddayntaa uu soo sheegay yubayinu allaahu allah waa idin caddaynayaa lakum idinka alaayaati aayadaha ayuu idin caddaynayaa lacallakum tatafakkaruun si aa u fakertaan ayuu idinku caddaynaya yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow anfiquu min tayibaati maa kasabtum anfiquu baxsada min tayibaati maa kii wanaagyaalkiisa wax ka mida baxsada kasabtum ay kasabtumuuh aa kasbateen oo shaqaysateen wa mima akhrajnaa lakum min alard iyo kii aanu idiin soo bixinnay ay wa min aladii akhrajnaahu iyo kii aanu idiin soo saarnay wax ka mida baxsada lakum idinka aawad inaan idiin soo saarno idiin soo bixinay min alardi arlada idinka soo saarno soo bixinay arlada dee waa soomaaliyeena soma walaa tayammamu alkhabiisa minhu tunfiquun walaa tayammamuu ha u qasdinin oo ha doonina alkhabiisa ka xun ha u qasdina minhu tunfiquun waxaala bixinaysaan minhu khabiiska yani markaysa markaa ka bixinaysaan ama weji labaad walaa tayammamuu ha u qasdinoo ha doonina alkhabiisa ka xunaha uu qasdina xoolaha ka xune ugu liita minhu xaalu khabiiskaasi kaa'inan minhu xoolaha uu ka mid ahaaday tunfiquuna xaalaa baxsanaysaan bimacnaa doonaysaan inaad bixisaan aad doonaysaan marka laba xaaloo iska daba dhacay noqonayaano minhuna waxay noqonaysaa yacni markaa khabiiska in laga xaalaynayo xaal khabiiskaasi kaa'inan minhu ay yacni markaa min almadkuuri ka la soo sheegay uu ka mid ahaaday ee waxa kasbateen iyo waxa idiin soo baxay ka ugu liitee ugu xun yacni xaaluu ka mid ahaaday xaalu xoolaha kaa ka mid ahaaday ka xunha bixi ha u qasdinina tunfiquuna xaal aad doonaysaan inaad bixisaan ha u qasdina way tahay tunfiquunana jumladanna xaal ay noqonayso oo xaala manwiya ay noqonayso walastum biaakhidihi ilaa an tuqhmiduu fiih sidaa ha u qasdina oo doonina inaad markaa ka ugu liito bixisaan walastum biaakhidiih walxaal lastum biaakhidiihi aydaan ahaan lahayn qaar qaadan lahaa waxaydaan idinkuba qaadateen yacni markaa oo xoolaha ka ugu liitaa ha bixinina yani xuquuq in laydiin siiyo aydaan u qaadateen ciddaa wax ku leedihiin ama wax la mida inay xuquuqdiinni idiin siiyaan waxaydaan uga qaadateen yacni markaa ha bixinina ilaa an tuqmiduu fiih aydaan qaadateen yani markaa xaal axwaasha ka mida xaala indha isku qabad ku qaadanaysaan mooyaane ya walastum biaakhidihim walxaal aydaan ahaan lahayn qaar qaadanayo xuquuqdooda u qaadanaya ilaa an tuqbiduu fiihi ay ilaa bian tuqbiduu fiihi inaa indha isku qabad ku qaadataan mooyaane si kale aydaan ku qaadateen ama aad tidhaahdo waxa weeye waa fii acami alaxwaal waaclamuu ogaada ana allaha inuu allah haniyun ka hanigee hodanka aan cidna u baahnay inuu allah yahay xamiidun ay maxmuudun ka la mahadiyo ee mahadsan inuu yahay mahadana mutaystay aayaddan allah wuxuu inoogu sheegayaa masal waxaa looga dhigay qof beer lahaa beertaasi noocyada kala duwan ee ugu qiimaha badan midhaha ay ku yaalliin nooc walbana markaa ay lahaayeen waxyaalaha markaa midhahee soo baxana waxaa ugu qiimo badan geetimiraadyada iyo cinabka waa simaarta labada noocee ugu fiican weeye labadaasi masiil male timirtu inay nafci badan tahy waa la garanayaa yo caaishatu beytun laa tamra fiihi jiyaacun ahlu manfacadana aad bay u manfaco badan tahay cinabkuna simaarta kale waa ka nafci badan yahay marka labadaa nooc si gaara loo sheegay simaartii oo dhanna waa la sheegay si caam ah lahu fiiha min kulli samaraat laakiin labadan maxaa loo soo gaar yeelaa waa inay ugu qiimo badan yihiin cinabka haddii la waayo waxaa la yidhi waxaa laga faa'iidaystaa zabiibta waayo zabiibtu waa cinab qaayisay cinabku markuu qaayiso wuxuu noqonayaa zabiib buu noqonaya marka markaad cinab weydo zabiibtaa laga faa'iidaystaa marka beertaasoo midho nooc walba leh oo weliba markaa cinab iyo geetimireedyana ku jireen beertaasina ay ahayd beer markaa dee qiimo badan weliba markaa biyana lehoo durduradu maraan mid biyo la'aani hayso maaha noocyada qaar miday ka maqan yihiin noocyada qaarna le ma aha isagii oo gaboobay oo daciifay oo aan kasabkii awoodi karay caruurtiisii oo yaryar oo aan dad shaqaysan kara ahayn beertii intay u yimaadeen dabaylo yacni markaa dab wataa iyo hanfi dabeedna marka gebigeedu gubatay oo halkaa markaa finish baaba'day xaaladdaasoo kale kee jeclaysan lahaa inay u sugnaato awoodu ku shaqaysto male ubadkiina waa yaryar yihiin iyaguna ma shaqaysan karaan oo isma deberi karaan carruurta maga ma yaqaanin waxba la waayo yacnii aabbahoodii bay ka dul qaylinayaan yagay ka dul ooyayaan wax ma hayo iyo wax ma helaye iyo waxba soo waaye waxaa ma yaqaanin ya marka xaaladda caynkaasa sidaan markaa qofnaba aanu u jeclayn waa xaalad khatara waxaa markaa tusaale looga dhigayaa dee qofka markaa wax baxsaday oo wax weyn intuu baxsaday waxaa u baxsadayna ay tahay biicun laan waxaanu ilaahay dartii u bixin ee arkaay maqlaay oo u bixiyey marka wakhtii ugu baahida badnaa ayuu wixii waayayaa sida odaygaa gaboobay ee beertii ka gubatay ee carruurtiisii yaryar tahay markuu ugu baahida badnaa beertiisii u waayayo xoolo u waayayo ebar u noqonayo taasoo kaleu marka waxa weeye lagu matelayo kadalika yubayinu allahu lakum alaayaati lacallakum tatafakkaruun wa xaal ah. ya lahu jannatun marka la yidhi tankiirka waxaa laga qaadanayaa yani waxa weeyaan litacdiim ila siyaaqyadaa laga eegaa mar baa looga jeedaa litaxqiir mar baa looga jeedaa litashiir mar baa looga jeedaa waxayan yani litacdiim marba waxbaa looga jeedaa bixasabi siyaaq baa lagu eegaa marka mawdican maxaa u ansaba waa inuu tahay beer weyn waa tahay ya conqor yar marka hore may ahayn laakiin waxay ahayd markaysaga beer weyn bay ahayd oo wax weliba ku yaali siduu isu macaashsiinaya isu lahaa markaysaga dhereg maanta weeye dhereg ya ayuunbaa wixii markaysaa mar keliya shuf waa baaba'ayaan xoog baan jirin xeelad baan jirin xoolaan jirin awoodu ku shaqaystaan jirin carruur yaryarina waxaweye saasay weliba ugu tacalluqdaa naftiisoo keliya xataa maaha marka dee wuxuu isciilkaambiyayaa markuu ugu dhibaatada badnaa sooma saasoo kale waxaa la mida oo matalaya taqriib waa looga jeedaa waa lagu soo dhowaynaya way ka daran tahay xaaladdaase dee yowmul aakhirka markuu tago qofkii markaa wuxuu wax u bixinayaba ay tahay riyaa iyo istus litaqriib baa sidan loo yidhi laakiin xaaladiisu xaaladdan waa ka daran tahay tani waa sahal marka loo eego xaaladda aakhiro xaaladda aakhiro muraa'igu la kulmaayo kii istuska ahaa ee istuska u bixinayo xaaladdu la kulmaya dee tan waa ka daranta waa khatar allah waxauu yidhi ayawaddu axadukum an takuuna lahu jannatu min nakhiilin wa acnaab ayawaddu miyuu midkiin jecel yahay ayuxibu axadukum baa macnuhu dhacaya midkiin miyuu jecel yahay an takuuna lahu jannatun inay u sugnaato beeri bustaanun beer beer weyn baa loo jeedaa jannatun cadiima min nakhiilin wa acnaab beertaasoo geetimireedya ah iyo wa acnaabin cinabyaal ah keligeed inay ahayn waa la sheegi doonaa beertaasoo tajrii mar haddii la sifeeyo waad xaalayn kartaa jumladan markaa dambe sifo labaadna waad ka dhigi kartaa beertaasoo tajri ay durdurayso ama ay yaacayso min taxtihaa hoosteeda alaa nahaaru durduradu ay yaacayaan lahu fiiha min kulli samaraat sifo saddexaad baad ka dhigi kartaa haddaad doontana waad xaalayn kartaa beertaasoo lahu fiiha ay ugu sugan tahay isaga gudaheeda ay ugu sugan tahay min kulli samaraati ay samarun min kulli samaraat midho nooc kastoo midha ah ka mida yacnii nooc kastoo midhaha ka mida wax ka mida ugu sugnaaday wa asaabahu alkibaru walxaal qad asaabahu xaqiiqe uu haleelay alkibaru gebowna uu haleelay uu gaboobay gabowna uu haleelay marka qadda uu qadaray wuxuu ku tilmaamayaa inay jumladu tahay xaaliya oo jumladan markaa waxa maadawiyada ah in la xaalaynayo fa dacufa min alkibari can ilkasbi wuxuu ka daciifay gabowga daraaddii can ilkasbi kasabkiibuu ka daciifay shaqaysadku shaqaysan lahaa maxadda dee basriyiinta badankoodu waxay qabaan ficilka maadi hadduu dhaco xaal hadduu dhaco qad baa markaysa markaa la geliyaa ima madkuuran wa ima muqadaran ama ha la sheego ama ha la qadare eh ilaaba ilaa qad waa lagaba maarma bay leeyihi saas aawadeed baa qadda ugu qadaray laakiin bacdu nuxaati waxay leeyihiin sida kalena bannaan laakiin waa haalibka uun qaddo bacdiba waxay tatabuceen inta mawdice ficil maadi dhacay qur'aanka gudihiisa isagoo xaal ah markaasaa waxay ka tiriyeen boqol lixdan iyo kow mawdic boqol lixdan iyo kow mawdic bay ka tiriyeen marka intaasoo dhan waa la wada qadarayaa fii ishkaal marka bacdu ahlicilmi waxay mareen yani marka qad ku jirtana waa ku jirtaa marka kalena qadaraadda markaysaa waxba laazima waxba laazima maxaa loo qadarayaa bay yidhahdeen marka haddaynay oqolin waxay yidhaahdeen qad waxay u maadigii bay xaalka u soo dhowaynaysaa maadigiibay xaalka u soo dhowaynaysaa waxay bacdi kaga jawaabeen oo yidhaahdeen xaalada yacni waxa weeye zamaniyada ah iyo xaalka icraabta ah talaasum kama dhexeeyo waxay noqon kartaa mustaqbaliya waxay noqon kartaa maxkiya waxay noqon kartaa yani muqaarina marka dee maadaama markaa talaasum aanu ka dhaxayn soo dhowayntu dee waxba laazima alkhatbu sahlun wa asaabahu alkibaru walxaal qad asaabahu xaqiiqe uu haleelay alkibaru gabowna uu haleelay fadacufa min alkibari oo dee daciifay min alkibari gabow daraaddii buu ka daciifay can ilkasbi yani shaqaysadkii uu ka daciifay siinku waa reeban walahu duriyatun ducafaa waxaa kibar ku haleelay damiirka haadaa laga xaalaynayaaye walxaal lahu isaga ay u sugan tahay duriyatun caruuri ay u sugan tahay ducafaau taag darani awlaadun sikaar ubad yaryari u sugan yahay ubadkaa yaryaroo laa yaqdiruuna calayhi ay cala alkasbi aan shaqaysada awoodi karay fa asaabahaa icsaarun oo uu haleelay beertii icsaarun dabayli ay haleeshay dabayl daran riixun shadiidatun dabayl darane ay haleeshay dabayshaa daran oo fiihi naarun dabna ku sugan yahay yacnii hanfi keliya maaha dab xaqiiqiya baa ku sugnaan karaa hadda maraykan ayaamihii dhaweyd maxaa ka dhacay dabaylo markaysa markaa yani aad u dheeraynaya oo dabna wata oo xaqiiqatan wax gubaya wax allo waxay soo gaadhaan markaysa baabi'inaya markaysa waxa ka dhacay marka naar xaqiiqiya inay markaysa waxaan la socoto yani hanfi keliya inay ahaynna waxa weeye waa yani waa daahirka siduu yahayba fa asaabaha icsaarun waa haleelay marka waxaan yani dabayl darni ay haleeshay dabayshaasoo fiihi naarun dab ku sugan yahay dabna waa wadataa faxtaraqat markaasaa beerti gubatay fafaqadaha waa waayey axwaja maa kaana ilayha yacnii wakhti ugu baahida badnaa buu waayey axwaja maa kaana ilayha yacni wakhtiga ugu baahida badnaa ayuu markaa waxaa waayey wa baqiya huwa wa awlaaduhu cajazatan mutaxayiriina laa xiilata lahum wuxuu markaa ku hadhay oo ku baaqi noqday isaga iyo wa awlaadu ubadkiisuba cajazatan xaalay taag daran yihiin mutaxayiriina xaalay wareersan yihiin laa xiilata lahum wax tabiya iyo aynay lahayn yacni waxa weeye awoodna ma hayaan yacni waxa weeye markaa tabna ma hayaan wa hada tamhiilu linafaqati lmuraa'i walmaalli fii dahaabiha wa cadami nafciha wa hada kani tamhiilun waa tusaalayn la tusaalaynaayo linafaqati lmuraa'i kii uu istusnimada samaynayey waxbixintiisii iyo walmaalli kii manno sheeganayey waxbixintiisii lagu tusaalaynayo fii dahaabiha tegistay ka tegayso waxaanu bixinayaa wa nafciha iyo waxtar la'aanteeda sidayn wax u tarayn axwaja maa yakuunu ilayha wakhtigu ugu baahida badnaa fi laakhirati aakhiro mana anfacayso waana ka tegaysaa taasaa lagu tusaaliye walistifhaamu bimacna nafyi istifhaamka aayadda awalkeeda ku suganna macnuhu wuxuu u dhacayaa nafyi ama diidmu u dhacayaa ayawaddu axadukum ay laa yawaddu axadukum an takuuna lahu janna macnuhu saasuu udhacaya midkiin ma jecla inay beeri u sugnaato xaalkiisu saa iyo saa noqdo deedna saas iyo saasi ku dhacdo ya midna ma jecla sidaanu markaa midkiin aanu xaaladdaa u jeclay war xaaladda kale ee shabbahaysana ha jeclaaninoo ha la imanina ee iska ilaaliyo ka fogaada oo ah inaa markaa istusnimo wax u bixisaan iyo inaa madna sheegaad markaysa markaa wax ku bixisaan wa can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma cabdullaahi ibni cabbaas waxaa laga waaba ka sugantahay cabdulahi bnu cabaase bukhaarina waaba soo arooriyey huwa lirajulin camila biaacaati wuxuu u sugnaaday nin markaa taacaadka iyo wanaagyada sameeyey uma bucisa lahu shaytaanu dabeedna shaytaan loo soo diray fa camila bilmacaasi dabeed macaasidii haddana sameeyey siduu wanaag u samayn jiray markii dambe xumaantii buu ku dambeeyey xataa axraqa acmaalah ilaa camalladiisii uu gubay finish kadalika kama bayana maa dakar siduu idinku caddeeyey kaa uu sheegay ama kamaa bayana maa dukira sida uu idinku caddeeyey kaa la sheegay dakara mala fiican yubayin allahu lakum alaayaati allah wuxuu idin caddaynayaa aayadaha lacallakum tatafakkaruuna si aa u fakertaan ayuu idinku caddaynayaa oo ugu cibro qaadataan fatactabiruun deedna aa cibro qaadataan halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk